إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد zakaa baynu ku dhex jirnay kitaabkii ka warramayay sekada iyo axkaamta sekadu ay leedahay xadiidka afar boqol iyo afar iyo sagaashan وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن nebigu mucaad wuxuu u diray yeman faamarahu wuxuu faray an ya'kuda inuu ka soo qaado min kulli halaaثiina baqaratin soddonkii sac ee lo ah tabiican aw tabiica tabiican inuu ka soo qaado weyl yar oo laba jira aw tabiicatan ama tu laba jira wa min kulli arbaciina afartankii walbana musinatan midalkuhu soo baxee oo saddex jira wa min kulli xaalimin qof kastoo qaangaadahoo kuwa ahlulkitaabka ka midana dinaaran dinaar dahaba inuu ka soo qaado aw cadlahu ama dinaarka wax u dhigmo macaafiriyan dhar ah xadiidku waa xasan darajadiisa rawaahu alkhamsatu walafdu liaxmed waxasanahu tirmidi waashaara ila ikhtilaafin fii waslih wasaxaxahu ibnu xibbaan waalxaakim xadiidkanoo darajadiisa ay saxeix tahay waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu mucaad ibnu jabal diray sanadii tobnaad yeman buu diray waxa uu leeyahay ka soo ururi dadka muslimiinta ah ee halkaa jooga sekada ku waajibtay dadkan ahlul kitaabka ah ee heshiiskaynala galay ee iyagu inay cashuur bixiyaan heshiiskaynagula galay diintoodana ay haystaan iyaga dee seke laguma lahae ka soo qaad jizyada shayga loo yaqaano xataa yucdu ljizya oo ah dadka qaangaadhka ah ee warangalka ah in wax laga qaado xaalimku wuxuu sheegayaa qof kastoo qaangaadh oo taabagal ah oo nin ah in diinaar laga qaado kii aan diinaarkaa iyo lacagtaa hayninna waxaa la odhan doonaa dharkaba diinaar wixii gooyaada waa diinaara keen baa la odhan doonaa marka dadkii gaalada ahaana cashuur baa laga soo ururiyey dhar iyo lacagba muslimiintiina waxaa laga soo ururiyey azaka labadii qoloba waa loo adeegaya oo difaacoodii iyo adeegoodii iyo ilaalintoodii way wadaagaan sidaa darteed ayaa maalkaa faraha badani halkaa uu ka soo xaroonaya xadiidkan iyo kii hore ayuu sharaxiisa isku qabtay xadiidkaa hore aynu soo dhaafnee dheeraa afar boqol iyo saddex iyo sagaashan qoraal buu nebigu ku sameeyey calayhi salaatu wasalaam isagoo aan kala dirin qoraalkii ayuu geeriyooday nebigu abubakar baa madax noqday kolkaasuu shaabaddii nebiga ku dhuftay calayhi salaatu wasalaam ay ku taallay muxamedun rasuulullah anas buu u dhiibay isagoo baxrayn u socda waxa uu u kala diray gobolladii waa xadiid wanaagsan oo axkaam fara badan ayaa laga qaatay xadiidkan waxaa kaloo labaad aynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa xoolaha sakada lagu yeelanayo geel iyo adh iyo looba inay tahay saa'ima xoolo foofaya saynu habeenkii dhoweytaba soo sheegay waynu yaraa xusuusinu baynu u dulmari doonaa in fara badan mustafaadaadka xadiidka horeynu usoo sheegnay meelaha sekadu ay ka bilaabmayso iyo meelaha ay ansibadeedu ay tahay qadarka la bixinayo meesha laga bixinayo intaba soo aragnay xoolahaa in sakadu saddexdaa meersi iyo saddexdaa qayboodba ay ka waajibayso arrin sugan weyn oo markaa nusuustaa lagala wada baxaya zakaatlbaqar halkan laguma sheegin liqilati albaqari fi lxijaaj baqarkaan meeshaa iskaga badnayn boo iskagaba yaraa laakiin dee sakadiisa nusuustan dambe iyabaynu ku arkaynay kaa hore ayaan laguma sheegin de waxaa kaloo iyaduna xadiidka mashruuca tajibu zakaatu fi dahab idaa balaqa cishriina mihqaalan kaana habeenkii dhaweyteenu soo aragnay xoolaha la qaadayo ee sakada lagu bixinayo waa inaan dhanna lagu ciirin xagga masaakiinta iyo xagga qofka maalka bixinaya labadaba jubraankaasina waa mashruuc oo haddii beriga jubraanku macnaha waa kabitaanka lagu samaynayo inu habeenka dhawayto soo marayn qofkii neef ka weyn haya wixii ku waajibay isagaa wax loo celin doonaa kii mid ka yar hayaana uu kabi doonaa labada ariya ayuunbuu raacin doonaa khiyaamada in laga ilaalinayo ynu soo aragno sakada oo sideedaba qofku hadduu waajibaadka noocana khiyaameeyo naftiisuunbuu khiyaameeyo leannau faralkan cidda gashi baxaysa isbaraxaysa waa isaga marka haddii uu isqanciyo oo warwareeg uu bilaabo waxba kamay bixin wixiina way baxeen manay ansixin xeeladii yahuudda ay ku halaagsameen weeye qaatala allahu lyahuud ina allaha lamaa xarama calayhim shuxuumaha jammaluuhu uma baacuuhu faakaluu hamanah ilaahay markuu ka xaraantinimeeyey nimanka yahuudda la idhaahdo bahasha xaydha ah intay dhalaaliyeen bay kaash ka dhigeenoo way iska cuneenoo waxay yidhaahdeen Eh, annaga dee hilib unbaa naloo diiday baasha xaydhe tani waa lacag marka sidaasaa la diidayay mar walba laa tasdaxilu maxaarim allahi biadna alxiyal wixii xaaraana xeelo lagu xalaashan kari maayo innahu laysa fi ma bayna alfardayni shayun horaynu usoo sheegnay inuu shayga waqsiga awqaastu intan udhaxaysa labada qadar iyaga aanay waxba ku waajibayn xagga xoolaha nool laakiin waxyaabihii kaleo dhami waa lagu xisaabtamaya waxay culimmadu isweydiiyeen ama halkan ba laga faa'idaysanayaa laa yajuusu an yukhraja alqiima xoolihii noolaa inaan qiimo ahaan lagu bixin karaynin sakadii laakiin waxaa lagu bixinayaa ay dhogorun tahay masaladaa saddex qowl baa ku jira abu xaniifa waxa uu leeyahay mar walba intoo la sarifo xoolihii oo la iibiyo waa lagu bixin karaa kaash qowlka labaadna maalig iyo shaafici baa qaboo marnaba ma gudayso wey qowlka saddexaad axmed baa laga soo wariyaayo waxa uu leeyahay haddii baahi adagi timaado sida raajixa ahise waxa weeye in xoolaha nool sekadooda aan lacag lagu bixinaynan dhogorun lagu bixinayo waayo xadiidka abi daawuud baa wuxuu ahaa khudi alxaba min alxabi walibila min alibil walbaqara min albaqar waalqalami min alqanam shay walba kiisun baa laga bixinaya shayga mudanna inaan laga qaadayn buu ka turjumayay tayskaas fiihi annahu laa yukhraj taysan walaa aruuqata alfaxl wala alxaamili wala alakuula ilaa an yashaaa saaxibu lmaal marka tayskaasi waa orgicii wuxuu ka turjumayay wixii qoodh ah iyo neefka ishu ay qabanaysee mudan ta la calfiye la naaxiyey ee si gaara looga warhayay intaa midnaba laga qaadi maayo qofkii xoolaha dhexa laga bixinaya waxaa kaloo halkan aynu ka arkaynay xadiidka inuu u badan yahay xoolaha la bixinaya dhadig dhowr meelood baa labka lagu bixin karaa marka u horeeyaa waxa uu ahaa zakaat albaqar oo aynu soo maraynay markay soo gaadho tabiic iyo tabiica weyl iyo weyl in midkoodun la bixinayo neefkaa yar aranka ah marka labaad ibnu ibnu labuun walxiq walxiq waljidac wamaa fawqa fainahu yujziu can bintu makhaasin cinda cadamiha marka neefkii dhadigaa la waayo neefkii labaa marka la waayo dhadigii baa la bixin karaya marka saddexaadee la bixinaya lafka wuxuu ahaa kolka xoolahan wax laga bixinayo sakoobayaaba ay wada lab yihiin ee wax dhadigiba aanu ku jirin laakiin dhadigaa lagala warhaynayaa mar walba masaakiinta waxaynu axaadiidtan ka soo faa'iidaysanay labada qof haddii ay xooluhu isugu jiraan inay isku sakoobayaan qof keliya sidii oo kale marka dhowr arrimood midoobaan dhowrkaasi waxa weeye muraax masrax marca makaan maxlab fax intaas waa markay midhaysan tahay macnaha xoolaha xeradooda iyo firkadooda firkadu waxa weeye had iyo jeer meesh markanay subaxdii la sii daayo eer ay ku luga fidsadaan ee lagu maalo ee dhiiqadiiyo laga soo saaro halkaa firkadaa la idhaahdaa halkaasina markay u midaysan tahay iyo xoolaha meeshay u foofayaan iyo sabada ceelka iyo ceelka laftiisa qoodhii iyo qofkii raacayay intaasiba kol hadday isugu jiraan sidii qof keliyaa loo sakaynaya macnaheedu waxa weeye qof keliyaa loo sakaynaya hadduu midi bixiyo midina bixin waayo kaa bixiyo laftiisa kama asixin waa inuu ama wada bixiyaa ama kii kale la bixiyaa alkhuldaةu tusayiru lmaalayni faakara kalmaali lwaaxid in kaana misaaba marka xoolihii sidaasay khuldadu ugu sugmaysa waay waxau halkana sii raaciyey qaraar kale oo ah ka warramay shuraakada iyo sida loo sakaynayo masalan haddii laga soo warramay shuraakadii xoolaha oo aynu soo nidhi way isku sakoobayaan sidii loo sakaynayo siduu qofku kudhe xoolihiisa u sakaynayo ayuunbaa dadkan xoolaha nool isugu jiraana ay u sakaynayaan bayn ayaynu soo aragnay haddaba dadkii lacagtu ay isugu jirtay ama bagaashka aduu sharikaadkii iyagu sideebay u sakaynayaan marka u horeeya waxa ay sakadii ku waajibaysaa qofkii dee waxaan lahaa ama dadka saamilayda ah qof walba saamigiisu isagu xilku ka haysta ilahay kala xisaabtamayaan saddex siyoodba wuu sakayn karayaa midda u horaysaa waxa weeye in qofkii uu u fasaxo ciddii maamulka sharkadda ka ahay oo uu yidhaahdo sekadaa iyada ah waa iga bixin karaysaa waaya iyo in maamulka sharkadduba ee fulinta uu bixiyo wixii oo marka horeba qaanuunka iyo qoraalka lagu samaystay sekadana annagaa kaa bixin doonee sow mid sidaa maad ogolaanin haa iga bixiya sheerkayga sekadiisa idinka ayaan idinku ogahay inaad bixisaan saddexaadna waxa weeye haddii markaa aanay sharkadu sakaynin waxaa sakaynaya saamilihii macnaheedu waxa weeye marka lasoo ururiyo waa in sekadii la bixiyo oo waxaa bixinaya qofkii saamiga lahaa ama cidda wakiilka ka ah oo maamulka sharkadda ah labadaas siyoodba waa lagu bixin karaa waa cibaad oo dee qofki inuu bixiyo iyo inuu wakiilu samaysto wakiilkaas ka bixiyo labada waa suuragal marka iga bixiyo inuu idhaahdo iyo isaguba haddii ay bixin waayeen inuu idhaahdo wakaa lacagta dabaddana wuu ka bixin karaa tasharkadana wuu ka bixin karaa labada siyoodba marka khuldadeedu iyadu way ka duwan tahay isku jirka shirkadu ta xoolaha wuu ka duwan yahay oo maamulkao sekada isku sekadoo isku wada duuban inuu maamulkooda bixiyaana waa suuragal qof waliba inuu intiisa sakeeyaana waa suuragal idaa baaca almasaahimu ashamahu fi ashumahu idaa baaca almusaahimu ashumahu fi ahnaa'i alxawli dama hamanaha ila maalihi wazakaahu macahu cindama yajiiءu xawlu zakaat ama almushtari fayuzaki alashum alatii ishtaraaha cala naxwi saabiq qofkii haddii uu saamigii iibiyana saamigii buu qofki iibiyey wuu sakaynaya xoolihiisa kale markuu ka sakaynayu ku daraya kii ka iibsadayna sakadii halkiibuu kasii wadaya masaakiintu dee mar hadday isu feeraaniyeen dee labada dhanba way ka faa'iidaysanayaan qofkani tobankii kuna uu ku lahaa sharkadda wuu iibiyey lacagtaa uu qaatay dee ha sakeeyo xoolihiisa ha ku dhex daro waaya kii ku hadhayna halkiibuu kasii wadayaa marka xawlku dhammaado sakada masaakiintii unbaa feeraarintii ka faa'iday waaya intaasina waa mulaaxabo kaleoo la hadii la iska weydiin lahaa khulbada noocani shurkadii iyadu masii xoolahay la mid tahay shuraakadii maal mooska mise waa ka duwantahay way ka duwan tahay iyadu oo haddii dadkii isku jiray qaarkood bixiyaan ma bixin waayaan kuwa bixin waayan baa ku dambaabaya kii bixiyeyna waa ka asix xadiidku sika uu ku soo arooru si gaara usheegayaana waxa weeyaan wixii xoolaha noolaa وعن cمر بن شعyب عن أbيه عن جدي رضي الله عنهم qاaل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uhi tuukadu waa la qaadaya صدقاaت المسلimiin مسلimiinta sekadooda عalىa miyaahihim ceelasha dushooda lagu qaadaya calaa miyaahihim biyaha dushooda markay xoolu cabayaan waliabi daauud laa tu'khadu sadaqaatuhum muslimiinta sadaqadooda lama qaadayo ilaa fii duurihim iyaga oo xeryahooda iyo xaafadahooda iyo deegaankooda jooga ayuunbaa laga soo qaadi doonaa halkanna waxa uu tilmaamaya xadiidkani kayfiyadda iyo habka loo qaadayo sekada ee ugu hawl yar habka ugu hawl yari waa caynkee ee u hawl yar qofkan laga qaadayo iyo iyo ka qaadayaba siiba saaciga qofka la idhaahdee ka socda mas-uuliyiinta ummadda ee sekada soo ururinaya sidee u hawl yar waxa u hawl yar waktiga xooluhu aroorayaan in ceelasha lagu qaado oo halkaa tirakoobka laga sameeyo ila ceelashaasi isugu imanayaan xoolihii waktiga jiilaadka haddii ay taa weyn haddii ay gutayna dee tuurtoodii iyo xeryaha laga qaadi doonaa ila halkaa ay ugu uruursan yihiin markaana waa beesha iyo xeryaha ay degan yihiin haddii aroor ay yihiinna miyaaha laga qaadaya ceelasha marka sekadii hal mar unbay waajibaysaa sanadki markaana meesha ugu ugu badan ee ay ku urursan yihiin xoolaha ayuunbaa laga qaadi doonaa oo reer miyigu marna kambalka iyo xeryaha xoolahooda laga helaa wakhtiga barwaaqada weeye wakhtiga jiilaalkiina dee xooluhu masaafo dheer bay foofaan adhi iyo ishinba oo masaafo dheer buu socdaayoo foofkooda ma dhowba meesha ugu mudanee laga heli karaana waxa weeye inta badan ceelka oo ceelkaasaan marna cidinka fay waxaynu xadiidkaa ka faaidaysanay inay haboon tahay dadka muslimiinta sakadooda inay mideeyaan oo tujaartuna tira kooban tahay fuqaraduna tira kooban tahay dabeedna si eh, miisaaman loo ururiyo si qiyaasan oo markaa tira koob watana loo qaybiyo berigii horena sidaasay ahaan jirtayoo dadka muslimiinta ah, waqtiyadii cumar ibnu khadaab iyo abubakar iyo cumar ibnu cabdilcasiis saasuu maalku ahaan jirtay oo intoo lasoo ururiyay ayaa fuqaraduna tira koobnay dabeedna faqiirkana waxaa la siin jiray siko badanoo haddii uu qaato dhiisha faqriga lafteeda uu tuurayo macnaa wax uu ku shaqaysan karayo qofka looma dhiibayn in in yaroo maalintaa sunqada uu ka dhigta ama bishaas uu raashireerka ugu qaadee wax uu qofkii ku shaqaystaaba loo dhiibi jiray maalan toban kun oo dollar shan kun oo dollarka loo dhiibo macnaheedu waa inuu suuqa gelayo waa isagii ishi marka sanadba qayb baa ka bixi jirtay liiska fuqarada qaybta kalaa ka baxay qaybta kalaa ka baxay markaasi fuqaradii beledku magaaladani dhammaanaysa dana sekada waa la rarayaa meel kale la geynaya saasaa markaa faqriga kusoo urgo ku yaryaraada daliilun calaa jawaazi naqli zakaati min beladiha aladi fiihi almaalu ilaa beladin aakhar taasi waa masalo la isku khilaafay dee mar haddii la yidhi sekadii ha la soo uruuriyo oo ha la soo qaado waxa halkan laga fahmayaa in sakadii meel kale la geyn karo marka khilaafu lculamaa'i fii dalik culimadii iyo aqwaasha ay ka yidhaahdeen fadahaba ashaaficiyatu walxanaabila ilaa manci naqliha ilaa maa tuqsaru fiihi salaa wa huwa cindahum marxalataan marka aimada qaarkood waxay ku tegayaan sida labadaa madhaba aynu magacownay masaafadii salaada lagu gaabinayo inaan la dhaafin karaynin sakadii oo aan halkaa wax dhaafsan loo gud loo rari karayn way isla waafaqsan yihiin masaafadii salaada lagu gaabinayo ilaa siddeetan kilomitr meelahaas wixii ka sokeeya in sakadii la geyn karo oo intuu halkan hargeysa aad ka qaado goboladan dhow dhow dadka degana cailadaha iyo aqaaribta iyo asxaabta in la gaadhsiin karo taa way isku waafaqsan yihiin laakiin meel dheer oo loo safrayo sida gobolada oo kale ma la geyn karaa ha iyo maya labadaba way yidhaahdeen waxaad se kusoo ururisaa un haddii maslaxadi jirto oo ama baahidu halkaa u badan tahay ama dad aqaarib ahoo oo iman karayni ay joogaan in la gudbin karo un ku daa wa jumhuuru lculamaa xata aladiina laa yujiizuuna naqlahaa yaquuluuna low naqalahaa ajza'at canhu addat alwaajib kollayba haddii xataa qolyaha qabaa in aan la rari karayn haddii uu qofkii raraba oo meelaan baahiibo ka jirin oo maarata saasoo kale u raro dadkeedii iyadoo uu siinayo inay kollayba gudayso way isla waafaqsanyihin ee sideeba haboon wey wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau uhi laysa cala lmiskiini laysa cala lmuslim qofka muslimka ah kuma waajibin fii cabdihi walaa farasi addoonkiisa iyo faraskiisa midna sadaqatu saka kagama waajibaysa ogaada rawaahu lbukhaari walimuslim laysa fi lcabdi addoonka kuma waajibaysa sadaqa saka kuma waajibayso ilaa sadaqata alfidr sakada sakaatufidriga la ydhaahdo mooyaane waxyaabaha qaarkood oo maalka ka mid ah oo aan la sakaynaynin buu xadiidku halkan xusay waxa weeye maalka aan naamiga ahayn ama aan kobcayninaan korayn sida gaadiidkii lagu shaqaysanayay iyo addoomihii shaqaynaya oo kale masalan faraskii waa gaaligaagii aada wadatay weeye iyo gurigii aada ku jirtay iyo addoonkii isaguna shaqaalaha ku ahaa oo dee maal buu ahaa addoonku imika waxaynu la fahmi la-nahay meeshii jihaad baan ka jirin oo addoon baan la soo helin be isaguna maal buu ahaa dee lasii ibiyo lasoo iibsado soo soo raro marka maalka aan naamiga ahaynen een kordhayn een siyaadayn lagu shaqaynaynin in aan waxba ku waajibaynba halkan oo maaragtay xadiidkani xusaya haddii addoonkan iyo faraskan iyo waxyaabaha kaloo dhami ay yihiin wax u yaalla in la rogrogo tijaarad ay ku jiraan ee waa gaartaada gawaanida haysata iyo guryahaaga iyo fardahaaga iyo ilaa dameerahana ku dar waxaasaad rogrogtaayoo tijaaradaada aada si iibinaysa waxaasaa ku jirada sekada waa la weydiiyey nabiga ka warran dhalay dameeraha wax gaarahoo la iiga sheegay ma jira buuli ilaa haadihi alaayat alfaada aljaamica aayaddan macnaha ballaadhan sheegaysa faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara qofka khayr yar sameeya inuu arka ayaa la sheegay macnahedu waxa qofka dee ka bixiya kollayba wuu heli doonaa ajriga laakiin culimmadu waxa ay leeyihiin wax gaar ayaanu kusoo aroorin lakiin marka min curuudi tijaara badeecaddii marka ay ka mid tahay lagu tijaareynayo lagu baacushtaraynayo iyadu dee waa arrin arrinkaana taas marka wixii aan korayn markaynu leenahay haddii xoolahaagii qasbada aad kaashkaagii ku qufusho ama dahabkii oo aad tidhaahda ma korayo taasi arrin ma aha ee marka la leeyahay waa maalu naami maal kobcaya marka la leeyahay ima bilficli wa ima bilquwa wey bilficli buu u korayaayo waa wax lagu shaqaynayo ama bilquwa ah, maalkan wuxuu qof kalihi awood u leeyahay inuu ku shaqeeyo laakiin isagaa iska dhigoo gaboodfalay taasi waa arrin adiga kuu taala maalkani wuu shaqayn karaya adaa dhigay dee oo qufulay marka way ku waajibi kaah farqigaasaa loo samaynaya hada alxadiidu axad aladilati cala wujuubi azakaati fi lxulliy almucaddi lilisticmaal aw alcaariya liannahu daakilun taxta hada adaabiti min dawaabit azakaa waxyaabaha daliilka oo ah nusuusta daliilka waanu xadiidkani ka mid yahay inaan laga bixinaynin qalabka ay dumarku isku qurxiyaan dahabkay dumarku isku qurxiyaan in aan loo laga bixinaynin seko ayuu xadiidku daliil u yahay waayo waa wax loo loogu talagala isticmaal islaanta waxay leedahay dhar waxaan leeyahay dahab bay leedahay masalan guri gaari baa jira sheekha laftiisa baa laga yaaba inuu maktabad leeyahay dahabka islaantaba ka lacag badan kullu dalik laguma talagelin in la warwareejiyey la kubciyo wax la haysanayo marka kole haddaanu maalkii ay dahabkan haysata aanu ahayn wax lagu shaqaynayo waxba kama waajibayaan weliba isagu waxa uu ku daray xataa haddii caariye ay ugu tala gasho saaxiibada ay siisana waa halkeeda mar haddaan lacag laga soo saaraya jiri aduu khilaafka ku jira xagga dambayna ku arki doona sakaat fidrigii laguu sheegay iyada oo sakaat fidrigu qof kastoo muslima waa laga bixinaya marka addoomihii iyagana qofkii lahaa sakaat fidrigii uu ka bixin doonaa وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uhi في كuلi saaئمة إبل geela tu kasta oo foofta oo geelah fii arbaciina afartankii bintu labuun qaalin saddex jiraa ka waajibaysa afartankii laa tufaraqu ibilun geelii lama kala kaxaynayo can xisaabiha xisaabtii asalka ay ku ahayd ee ku sugnayd lagama kala eryayo ee sidaa ay tahay un baa loo daynaya marka la sakeynayo taa hore aynu soo qaadano man acdaahaa qofka sakada bixiya mu'tajiran biha isagoo ilaahay ajri kaga doonaya oo niyad samaan iyo daacadnimo ku bixinaya allihiisana u hoggaansan falahu ajruha wuxuu leeyahay qofkaasi ajrigii sakada gashi ka dhacay un arrintu ma ahee abaalmarin weyn buu ilaahay agtiisa ku leeyay ila waajib buu gutayo arkaanu islaamkii mid ka mida buu xaqiijiyey waman manacahaa qofka sakadan diida ee ku adayga fa innaa aakhiduuha sakadii waanu ka qaadaynaa wa shadra maalihi xoolaha uu haysto barhkiina waa ka qaadaynaa cazmatan waa shay go-aana min cazamaati rabbina ilaahay iyagu waxyaabaha uu go-aanka ka dhigay ee waajibaadka aday ka mid tahay oon cidna lagu koolkoolinayn oon loogu daynaynin hal la adkeeya muxuu nebigu ka helayaa laa yaxilu liaali muxamed nebi maxamed iyo xigtadiisa xalaal ugama aha minhaa sakada shay-un waxba shay-un walow kaana qaliila haba yaraadee waxaa la ydinku adkaynaya ummadun baan idinka qaadayaa buu nebigu leeyahy aniga iyo xigtadayda xalaalba nooma aha inaan maal xaduuriddan inaan maal idinka kasbanaya hamoodina wey rawaahu axmed wa abu daawuud wالnasaa-iy waصaxaxahu wacallaqa الshaaficiyu imaamu shaafici waxa uu ku xidhay alqawla bihi inuu xadiidkan qaato madhabtiisa uu ku daro wuxuu shardi uga dhigay calaa hubuutihi inuu xadiidkaasi sugmo hadduu sugmo liiska madhabteedaa lagu darayaa iyo aqwaashan qaatay iminka buran baa ka jire haddii uu sugmi waayona dee layguma hadleeyo oo masale ku binayn maayo waqasabata wey waanu sugmayba xadiidku aimada ugu waaweyn fi cilmi aljarxi waatacdiil min annuqaad aljihbidiyiina fi hada almadhab fi hada almajaal ayaa uu ka mid yahay yaxya bnu maciin wa huwa yaquulu isnaaduhu صaxiix isagu saxiix baabu ku sheegay aimada qaarkoodna xasan calaa kullin waa xadiid la cuskanaya xadiidkani su-aal buu ka jawaabay odhanaysaa hadduu qofku isxariifiyu diiro sakadii maxaa abaalkiisu yahay waxaasaa waajiba waxaasaa waajiba hadduu diidana qof hadduu diido jawaabteedii waa tan qofka ogol ilaahay ka gundoota waajibkana aqbala ajrigeeduu leeyahy ilaahay baa ajrigiisii u ballan qaadoo siinaya hadduu diidana waa laga qaadaya ganaxna waa loogu daraya ganaaxaasu ah xoolaha oo haysta kalabadh laga qaaday sakadii intoo laga qaada kalabadhna laga qaada cazmatan min min cazamaati rabbina oo sharcigu waxyaabahan aynu la imanayna waxay uqaybsamaan rukas wacazaaim cazimadu waa waajibaadka siduu ilaahay ku keena waajibkaasoo qofku uu kari waayo marka loo fududeeyana ruks ruksa le ruksa marka ruksa maaha tani ikhtiyaarna insaanku uma leh laakiin waa cazma go-aan adag weli xadiidku su-aashaasu bixiyey qofkii marka halkaa waxaa ka muuqanaya qofka sekada diidaa maanicu zakaa lahu cuquuba dunyawiya wa cuquuba ukhrawiya wa cuquuba badaniya wa cuquuba maaliya cuquubo adduunyuu leeyo tu aakhiruu leeyo tu jidhkaabuu yeelanaya tu maalkaabuu yeelanaya xadiidku waxa uu soo xusay qadarka lagaga bixinaya afartan markuu geelu yahay saa hore soo aragnay xoole inaan la kala eryaynin iyadoo laga cararayo xisaabta soo aragnay inay waajib tahay aan cidna ah, loogu dul qaadanayn baa xadiidku uu xusay ilaahay baa yidhi waatuu xaqahu yowma xasaadi amarkaas wuxuu tusinayaa weliba waktiga u horeeya kugu waajibtay inaad iska bixiso waxba aana sii dhiganin haddii aan dee cid baahan oo lala sugaya aanay oo haddii cid duruufaysan oo ehelkiiyo waxaase ay maqan waa lala yar sugi karaa waa lagu baxnaanin karaa laakiin mar walba waajibaad in hore loo dhaqsado fulintooda ayaa fiican qofka manciya faqad hadama rukna min arkaani اlislaam wataraka waajiba haama min umuuri اdiin facalayhi wisru dalika waismuhu اlcaiim dembi weyn buu horta xambaar imaamka maxaa ku waajiba tacziiru buu marinayaa tacziir iyo xeer ciqaabeed baaba la marinayaaba marka xadiidkani wuxuu tilmaamay in qofkii la ganaaxi karayo wax laga qaadi karayo sababta waxaan la ganaaxay iyo wixii laga qaadayna nebigu wuxuu war aniga waxba idinka qaadan maayo aimadu markaa arrintan marka lculamaa oo afarta madhab ka mid yihiin waxay idhaahdeen ilaa ana tacsiira bi akhdi lmaali laa yajuus qofka in markaa la ciqaabayo maa la ganaaxo ma aha bay idhaahden aimada qaarkoodna way baneeyeen oo kuwa markaa diiday maxay ku diideen xadiidkan waxay yidhaahdeen mansuukh weeyo waa la nasakho arrinkani wuxuu ahaa bilowgii waktigii hore islaamka bilowgiisa berigii dambena waa la nasakhay laakiin arrintan waxaa aada ugala dooday culimada jumhuurta ibnu taymiya raximahullah oo waxa uu leeyahay sideedaba cuquubaadka qofka bani aadamkaa lagu lagu ciqaabaya maalka ahay saddex siyood bay noqotaa in qofkii maalkiisii itlaaf lagu sameeyo la baabi'iyo masalan qofkani waxaan uu haysta ee maalka uu moodaya waa wax macsiyo loo kaashanayo sida sanamyaashii uu nebigu burburiyey waxaan lagu ciyaaro ee kamanki iyo miyuusig iyo mala rag baaba xoolaba u yahaybe waxaa faraha badan oo iyagana dee marka ummaddii lagu luminayo laga jabin doono iyo waitlaaf kutubi zandaqati walilxaad walaflaam alkhaliica wasuwar lmujasama iyo sawiradaa taalooyinka iyo kutubtii falsafada ahayd ee munaafiqiintu lahaayeen dadka lagu hadlaynaya waxaasoo dhan ibaada lagu samayn karaa marka laga takhalusayo ta kale waxa weeyaan shaygii in maalka ahaa in takyiir lagu sameeyo oo masala lacagta haddii sawiro iyo wax liitaa ku yaaleen intoo la dhalaaliya laga bedeli in lagala wareego si uu daa waxanfacayo cumuuman halka ay yidhaahdeen xadiidka waa la naskakhay ama arrintaa sheegaysa qofka in maal ahaan lagu ciqaabi karo naskhigaasi ma jiraba waqad radda shaykh ibnu qayimna waa ku raacay ardaygiisa waqad radda shaykhaani dacwa naski wa nafayaaha nafyan baatan wadalla calaa dalika bima warada min alqadaya alcadiidati almu'ayadati liwujuubi alcuquubaati almaaliya cuqubooyin badan oo qofka lagu ciqaabay dhinaca maalka ayaa soo arooray bay dhah halkanna dee haddii la sheego naskani uu nasakhan yahay waa in la sheegaa wixii nasakhay haddii la sheegi waayo wixii nasakhay dee kaa horunbaa joogaya kan wax nasakhay lama hayo ayay ku tegeen daliilada kale tilmaamaya qofka in la ganaaxi karo oo cuqubada xagga maalka a la saari karo waxaa ka mid a ah waxyaabaha soo socda nebigu wuxuu baneeyey calayhi salaatu wasalaam xaramka meelaha xaramka qofka ka ugaadhsanaya sida xaramka madiine iyo xaramka daaifna wuu kusoo arooraybe in qofka laga halqafo dharkiisa salbu aladii yastaad fii xarami lmadiina liman yajid in furka laga qaato kaa kale xadiid ka warramaya xaramka daaifna isaguna oo waadi wujin wuxuu ka warramaya isaguna maryaa in laga qaato waa ganaax xagga maalka ah khamriga iyo fijaanada lagu hayo inuu yidhi hala jajabiye baa soo aroortay sibraaradii uu ku jirayna hala jeexjeexo cabdillaahi bnu camr wuxuu faray maryo liito oo kuwa dumarka u ego uu gashanaa inuu maaragtay gubo iyaba waa cuqubo xagga maalka ah adcafa alqaraamata calaa man sariqa min gayri xirzi qofku haddii uu u xado oo uu ka xado meelaan xirsul miligii ahayn xoolahan meeshii la dhigi lahaa meel aan ahayn dabcan markay caynkaas ahaye shuruudii la waayo ee sariqada goyntii gacanta la goyn lahaa way ka dhacaysa laakiin xoolihii baa laga magdhabaya ha laga magdhabee ha lagu labanlaabo buu uu ku labanlaabay waxaa kaloo soo aroortay hadmu masjidi diraar masjidka suuratu tawba ay ka sheekaysteen munaafiqiintu dhiseen ee masjidu diraar la odhanayay markii ilaahay uhi ha gelin oo ha ku tukani nebigu laba saxaabi buu u diray oo mujaahidiintii ahaa dabeetana dabbaaba la suray lama odhanin shakilaanu isku qanciya ina aqal ka dhigataa masjidnimadiina ha ka guuro lama odhanin iyadoo cuqubo maaliya la saarayaa meeshii dadkaasi isugu tegeen munaafiqiintii ay camireen ay qurxiyeen ee masaajidka ay ku sheegeen waaba la gubaybaa waa cuqubo xagga maalka ah qofka qaatilka ah waxaa laga xaraantinimeeyey dhaxalka iyo dardaaranka kii uu qofku dhaxli lahaa ama wuxu dardaarmay hadduu dilo waxaa la yidhi xagga maalkaa lagu cuqubaynayaao baxalkiisii malaha kanuu dilay inahaasaa loo soo daliishan karaa yana axmaalaya in qofka la saari kara mararka qaarkoodna dadku see usii kale lajeclo xun yihiin dadka qaar baa in jirkooda wax la yeelo waxaa kaga daran in maalkooda laga taabto oo haddii laydhaa jirhkaagaa wax la yeelaya dhabarka wuu iska dhigan karaa laakiin haddii xagga xoolaha loo kaco naftu way ka baxay cumuumanse waa inaan dee si gaaro loo meelaysanin ama cid gaarahi aanay cuninin danaha guud lagu bixiye wacan caliyin radia allahu canh qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi idaa kaanat laka mi'ataa dirham warniyow haddii laba boqol oo dirham aada haysato wa xaala calayha alxawlu sanadkuna uu usoo wareego labiyo tobanka bilood fa fiiha khamsatu daraahima shan dirham baa lagu leeyaho waa boqolkii labiyo badh walaysa calayka shay-un saka kaagama waajibin lacagta ogow xataa yakuuna laka jeero uu ku ahaado cishruuna dinaaran ilaa aada labaatan dinaar hesho waxba kaagama waajibayaan waxaa la idhaahdo dahabka waxaala calayha alxawlu sanadkuna uusoo wareego fa fiiha nisfu dinaar nisfu dinaar baa ka waajibaya waa rubuc lcushr waa sida dahabkii loo sakaynaya wey famaa zaada wixii markaa intaa ka bada labaatankaa dinaar wixii ka batee ka kordha labada boqol wixii ka kordha la dhaafi maayoe fa bixisaabi dalik waxaa siyaaday xisaabtiisu ahaaday nisba almiawiya boqolaydii unbaa lagu xisaabin doonaayo kolba inta uu ka taagan yahy waa inta sake ka walaysa fii maalin zakaatun xoolo saka kuma waajibin xataa yaxuula calayhi alxawlu ilaa labayo tobanka bilood usoo wareegaan waa sanadkii hal mar rawaahu abu daawuud wa huwa xasanun xadiidku darajadiisu waa xasan waqad ikhtulifa fii rafcih inuu marfuuc yahayna waa la isku khilaafay waa marfuuc iyo waa mawquuf laakiin sida saxda ah waa inuu xadiidku marfuuc yahay xasanna yahay waay sidaa aimada maragta ay ku ay xoojinayaan xadiidkani waxa uu ka waramayaa lacagta iyo dahabku intay ku sakoobaan ayuu ka jawaabayaa waxa uu markaa shardi ka dhigay laba arrimood oo muhiima ah. midda u horreysa way nisaab inay gaadho lacagtu waa inay gaadho halkay ku sakoobaysay dahabku waa inuu gaadho halkuu ku sakoobayay shardiga labaadna waxa weeye in xawl qadiyadda xawlka iyo xadiidka ku arooray macnaha in labiyo tobanka bilood ay buuxsamaan taa niqaash dheer baa ka jire waxaase la isla waafaqsan yahay sanadkii bahashaa in hal marun ay waajibayso waa isla halkii un waktigii nebiga iyo waktigii khulafada hal marun baa la qaadi jiray sanadka macnaha qaarkood baa ka doodaya oo le bidaat labiyo tobanka bilood un in loo eego taa wax sii cadaynaya ma jiro xawlku waa sanadkii marun buu sheegaya taasaa mutafaqa waxaa kaloo markaas xadiidku uu faa'iideeyey in moodka iyo noolku uu kala duwan yahay oo xoolihii noolaa labada raqam ama labada meeloodee sekada lagu bixinaya inta udhaxaysaa wax la iska cafiyey baa hay oo waxba la iskama weydiinayn soddon ilaa afartan arigii afartan ilaa boqol iyo labaatan inta ka dhaxaysa kii horunbaa soconayay wixii hore la bixinayunbaa shaqaynayay laakiin moodkan oo dahabkii iyo lacagtii ahay iyaga wixii kordhaba garaamiska kordha shilimada kordha iyaga waa la xisaabinaya waa laga bixinaya waay sirtana ilaahay unbaa marka taasi baa ah, xadiidku caddeeyey markii aynu kasoo baxnay xoolihii noolaa sidii loo sakeynayay ayaa moodkii iyo lacagtii sida loo sakaynayo naskani na sheegaya نصاب الفضة سواء كانت مسكوكة أو تبرا أو حليا waxay doonaysa ha ahaato mid la farsameeyey ama mid isku malluuqanaya oo laba boqoloo dirham wahuwa ijmaac sidaasay isla waafaqsayeen culimada muslimiin wainama alkhilaafu fii qadri dirham wataxriir ana miatay dirham tucaadil waxay u dhigmaysaa buuhi hamsa miatin wa khamsatin wa tisciina gharaaman wahiya qadru sittatin wa khamsiina riyaala marka xagga garaam ahaan la eego horta lacagtan laga hadlayaa waa sii dhuruuriga ahayd ee cadcadayd ee ahayd ama macdantii saafiga ahayd ee ee dhuruurida ahayd wey labadan boqol ee dirhame la sheegaya marka haddii garaam ahaan lagu miisaamayna waa lix boqol oo shan la oo garaam halka dahabku uu kusakoobaya shan iyo sideetan garaam iyadu way ka culays badan tahay hadee dahabkii uu ka qaalisan yahay marka iyada shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam ayaa ay ku sakoobaysa oo nisaabkeedu halka ah halka dahabkana intan uu imika nabigu sheegay labaatankan diinaar waa shan iyo siddeetan garaam bay noqonaysa xagga tanle ku sheegi doono marka waxa isweydiin le waktigan aynu joogno dee diinaar diinaarkan iyo dirhamkan laga warramaya kuwan imika la isticmaala inaanay ahayn waa la isla waafaqsan yahay oo dinaarkan la isticmaalo iyo dirhamkan iyo dee waa walaaqo kuwaa berigaa hore uu nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam waa kuwii bahalkii cadcasaa iyo tii cadcadayd wey laga hadlaya taasa marka culimadu dabeedna waxay isweydiinayaan wixii haddaba haddii uu noqday lacagtan meeshuu dee ka yimi asalkiisiina nimankaa baasha dhaqaalaha iminka wareeriyey qarbiga ayaa waxay sameeyeen nidaam nidaamkan jawanada iyo boonooyinka oo markii bahashii isticmaalkeedii uu farabatay ee la qaadi kara waayo dhururidii ayaa qofkii waxa loo jaro baanku u jaray yar yar juwan yar culamaadu iqtisaad markay ka warramayaan meesha ay ka timi waraaqahan qofka dabeedna juwankaa ah yara nambarku uu ku qoran yahay sitaa wuxuu sheegayaa intaasoo lacagahoo tii cadayd iyo tii casayday inay u taalla baanka baashii sidii la isaga sii wadwaday un sidii boonadii berigii dhaweyda arigaba loo kala iibsan jiray una qofbaa doono kaa qaadanaya walaaq hebel ku saxeixan iska caadiya macnaheedu waxa weeye ninkani lacag intaa leeg bu hebelu hayaa saasoo kale sidii loo wadwadayba iyada laftigeediiba gashayba halkii dahabkii iyo lacagta oo markaasa waraaqiba la iska marka haddaba maxaa lagu miisaamaya labadan boqole garaam waxaa la waafaqsanya labadii boqole garaam waxaan leeyahay labadii boqole dirham oo u dhigmo lixdaa boqole garaam ee dhow dhow haddii la helayo qiimahay maanta joogto nisaabku kaasu noqonaya lixdaa boqol an shan boqol iyo shan iyo sagaashankaa garaamee lacagta ahay haddaynu iminka suuqa ka ogaano inta ay marayso dollar ahaan ama shilinka kale intay marayso nisaabku intaasuu noqonaya haddii la garan waayona kan jaarkiisa ah ee ay lacag ahaan isu raacsan yihiine dahabka ah halku kusakoobunbay yana kusakoobi oo shan iyo siddeetan kaa garaam waa inay lacagtaadu la qiimo tahay aada sanadkii ku shaqaysanaysa ama ku taalle aada shan iyo siddeetan garaam oo dahaba qiimaha uu leeyahay marka ay lacagtaadii gaadhay isakoobaysa waxaa kasii horeeya haddii nisaabkeedii la helayo iminka waxaan filayaa mararka qaarkood way sheegaan lacagta waqiyadu intay marayso dahabka waqiyadu intaasay maraysaa suuqa caalamiga oo lagu kala iibsanayaa marka ay sheegayaan ascaarta bahalkan kale dahabkuna intaasay waqiyadiisu maraysaa dee waqiyadu inta garaamaysa waa la yaqaana intiibaa lagu dhufan doonaa dabeedna lixdaa boqol intay goynayaan qiimo ahaan hadii dee la isku hawlo oo maaragtay dadka loo doono in loo baadi doono culimo badanna waxay rajaxayaan untaa dahabkaa la istiqaabo shan iyo siddeetankaa garaam dee intuu garaamku inu suuqa ka maraya lagu dhufan doonaa dabeedna haddii lacagtaadu intaa gaadho labaiyo toban bilood ay haysato kuusoo wareega xawl sida xadiidkuba shardiga ka dhigayo markaasun baad sakeen hadday ka yartayna seke laguma lahaba halkaa culimo badanoo casriga ah, sidaasay ku tegeen way radiyayaan aadna way uga soo horjeedaan baad moodaa maqaaladan ah sittatun wa khamsuuna riyaalan sacuudiya lix iyo konton riyaal ayay udhigmayaan labadii boqol dirham haddii iminka la eego suuqa inta ay lacagtu ka marayso suuqa caalamiga ah ila waa la yaqaanaaye laba b laba boqol uma dhawo de intanu numberkanu sheegay lix iyo konton ya lix iyo kontonkani shan iyo toban dollar marka taa kale laftigeeda maraan xisaabinay dhowr boqol oo dollar bay noqotay oo inta waqiyada aanu ka tixraacnay inta dollar ay marayso in dabeedna dhowr boqol bay iyaduna tagtay almuhim nisaabka sekadu ay ka bilaabanto lacagta dahabka xoolaha nooloo saddexdii meersiya beeraha waa wax isku wada dhowdhow oo shantii geel ahaa afartankii ariga ahaa soddonkii looda ahaa shan iyo siddeetankan lixdan boqole garaam tobankii kintaal ee maaragtay ay kaga go-aysay beeraha intaa marka la eego waa mustawa sare oo dee qofkii wax muddo uu ku yar tamarin karayo wadwadaya laakiin in la idhaha intii kalena ha isku dhawaatay halkay ka bilaabmaysa sakadooda tanna ha noqoto uun qoyska in biil maalin u ah oo dhowr iyo kontonkaa garaamun iyaduna ha noqoto waxa halkaa ka muuqda qiimihii munaasibka ha labada boqol inaan la marinin maanta marka halkaa waxaa aada u niqaashaya aqwaasha culimmadoo aada u badan soo aroorinaya mucaafiliintu waxay rajaxeen sheegaya qardaawi kitaabkiisan uu sakada aada ugaga warramee la ydhaha fiqu sakaat oo baxi fi canhum ah. qiyaas ayuu aqwaashoo dhan la soo aroorinayaa qawlka ay maaragtay culimadu u badan yihiinna kaa dahabku ka dhigay waaya aqsaamu lamwaali min xaysu xawlaani alxawl wltirmidiy can ibni cumara radia allahu canhuma man istafaada maalan qofka xoola u soo kororhsada falaa zakaata calayhi saka kuma waajibayso xataa yaxuula alxawlu ilaa xawlku uu soo wareego waraajixu waqfu xadiidku waa inuu mawquuf yahay oo ibnu cumar uu ku joogo in marfuuc laga dhigaa waa daciif wuxuu saxiix ku yahay inuu mawquuf yahay waay xawlka horeynu kusoo marnay xasanka ah وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة ليس في البقر loodii laguma laha alcawaamil ee beeraha qoday sadaqatu saka kuma waajibo rawahu abu daawuud wadaaraqudniyu waraajixu waqfuhu ayضa xadiidkana sida uu saxda ku yahay waa inuu maqaalad cali yahay kaa horena maqaalad ibnu cumar inta badanna arrimaha noocana ah, asxaabtu iskama yidhaahdaanoo rag waxay ahayn miisaamane waxa ay ka maqleen nebiga calayhi salaatu wasalaam kana horeynu usoo marnay dee wixii shaqaynaya markaa aan la rogrogaynin in awrtii lagu shaqaynayay iyo loodii beeraha lagu qodayay iyo qofkii farsamo ahaa qalabkii u adeegsanayay iyo mashiinadii shaqaynayay iyo waxaa la fahaantiisu sakoobi maayo dakhligiisa un mooyaane wixii dee tuul noqonaya wax lagu isticmaalayo o dhan yuqaasu calaa dalika jamiicu alamwaal allatii uciddat lilishtigaal waalbaqaa walam tujcal lilnamaa atijaari wixii aan loogu talagelin rogrogid laakiin in wax laga soo saaro oo dhan baa baabkana wainamaa namaauhaa fi ma yuntaju minha milu sayaaraati الnaqli wa milu mawaatiir الziraaca wa milu adawaati اlxiraafa wanaxwi dalik gaadiidkii iyo wax soo saarayna ku dar وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nebigu waxau ihi man waliy ayaad ka iman qofka ka mas-uul noqda agoon lahu maalun agoonkaasoo xoolo leh falyatajir lahu ha ugu shaqeeyo walaa yatrukhu xoolahan yuu iska dayni oo uu meelun dhigin xataa ta'kulahu sadaqa jeeroo ay madhiso sekadu si aanay sekadu u marinin qofka agoon xoola u hayaa ha ugu shaqeeyo oo faa'iidaha uga soo saaro rawaahu tirmidi wadaara qudniy waisnaaduhu ضaciif walahu shaahidu mursal cinda الshaaficiy wاlxadiiثu ضaciif qad suئila canhu اlimaamu أxmed faqala laysa bصaxiix qala tirmidi fi isnaadihi maqaal almuhim wali xadiiثi shawaahid can cumara mawquufa صaxaxahu albayhaqi xadiidku waa daciif inuu daciif yahay bay u bateen wuxuuse ka jawaabayaa xoolaha agoonka ka war sekama lagu leey mise laguma leh lood iyo nool midkay doonaysa ha waxaa la mida agoonkii kii waalaa dadkan aan mukalafka ahayn ee khiaabulwadci mooye khitaabutakliif aan lahayn culamada usuulku labadaasay uqaybiyaan marka qofka arrinkiisu muxuu noqonayaa xoolihiisa sekema lagu leeyahy ha waa lagu leeyahy xadiidkanaa sheegay laguma laha oo xadiidkanaa daciifa ayaa la yidhi marka waa ikhtilaaf lilculamaa fi hadihi اlmasأala bisabab الnas oo ah hubuut الnasi wacadami ti aynu markaa qolana ay leeyihin nasku waa sugan yahy qolana ma sugna ay leeyihin lakin waxaa loo badanya nasku horta inuu daciif yahay marka daahirkiisu wuxuu muujinaya in xoolaha agoonka sekadu ay ka baxayso muujinaya khilaafka culimadu waxa ay maaragtay ku tegeen horta qofku kol hadduu qof muslimahoo qaangaadahoo miyir qaba sekadu way ku waajibaysaa xoolihiisa o haddii shuruudihii kale laga helay shuruud zakaa horeyna usoo marnay laakiin kan agoonka iyo majnuunka abu xaniifa ayaa wuxuu leeyahay war labada ah waxba seke laguma leh ilaa fii sarcihi wa samarihi fatajibu fiihi liannahu min alamwaali daahira sida uu si yaro kala qaado sarca iyo xasho ka soo reebay wadahab aimau aaaa ila wujuubiha fi maali sabiyi wlmajnuuni mulaqan aaahir wlbail wahuwa madhabu jumhuuri culamaai min asaxaabati wataabiciina waman bacdam raggu siduu u badan yahay waxa wey culimadii hore iyo kuwii dambeba in xoolaha agoonka iyo kawaalan ay ka waajibaysa sekadu kuwa markaa yidhi kama waajibaysa waxay soo daliishadeen aayaddan ilaahay uhi khud min amwaalihim sadaqatan tuahiruhum watuakiihim biha watuzakiihim biha aada ku nadiifinayso tudahiruhum watuzakiihim biha waa seke lagu nadiifinayo ilahay qofka dembiga kaga dhaafayo dee labadani dembiba ma leh kana uu waalan yahay kana waa sabi xadiid kale oo markaa صaxiixa ayaa wuxuu lahaa rufica alqalmu can alaaثatin can الsabiyi xataa yabluq wa can الnaa'imi xataa yastayqib wa can اlmajnuuni xataa yufiiq saddex xuma ilaahay kama qoro sabigii iyo kii hurda iyo kii waala ilaa uu mid waliba xaaladan iska bedelayo sakadu waa cibaada maxda sida salaada iyo maaragtay marka waxay u baahan tahay qofku inuu ya qof xil qaadi kara islaamku wuxuu ilaaliyaa had iyo jeer xoolaha dadka ducafada ah marka sakadii de haddii lagu waajibiyona qofkan isaga ahee daciifkaa ah wixiisii way sii maran sii marin doonaan qolyahana waa ku waajibaysaa adiladay soo qaadanayaan waxaa ka mid a ah. naskan sheegaya sakadu inay waajib tahay wuxuu tibaaxayaa caddaynayaa qofka sakadu ay ku waajibaysaa qof qaniya inuu yihi kud min amwaalihim sadaqa wafturida calayhim sadaqatun tu'khadu min agniyaaihim dee haddii uu qaydkan soo galo qaniga ka qaad baa layidhi marka hadduu kan waalan iyo kan sabiga ahayba qani yahay dee maxaad kaga saari qani baa la sheegay iyo xadiidkan laftiisay leeyihin wuu iska ladan yahay shaafici laftiisu mid buu wariyey isna kan ku itaal dhow ibtaquu fii maali lyatiim laa tulhibhu sadaqa itajiruu fii amwaali اlyataama laa ta'kuluha asadaqa sanadkiisu waa sugan yahay baa kaanay maaragta marka qoladaa kale daliilkoodana way ka jawaabeen marka lasoo ururiyo walkhulaasa waxa weeyaan in ay ku waajibayso sekadii qofkan isaga ah ee dhiman ama waaliha la dhinaada ama sadinimo marka la dembi ma laha iyo nusuustan tilmaamaysa in qofkan aanu xil qaadayn waxbaanu ku dembaabayn wey isagu ma dembaabayo laakiin shaygan waa lagu leeyahy وعn cbdاللahi بن أbي أwفى رaضي الله عanه qala kana rasuul الlahi slى الlaه عalayه وasلم nebigu wuxuu ahaa idaa ataahu qowm markay qola u keenaan bisadaqatihim sakadooda kolkay u keenaan qaala wuxuu odhan jiray allahuma ilaahay ow salli calayhim ilaahay kuwani naxariis muttafaq calayh xadiidkanna waxa uu ka jawaabayaa qofka sekadan alla u sakhiree quura een ku bakaylina si qurux badan u bixiyo waa loo ducayn intoo laga guddoomo ama miskiinka ama kii saaciga ahaa ee madaxda muslimiinta ka socdee ururinayay ama wakiilkii cidda qaadanaysay qofka ka qaadaya waa inuu u wuu ducaynaya ila ilaahay baa wuxu uhi wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum wallahu samiicun calim u ducee baa layidhi ducadaasi deganaanshe u tah marka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dabiqa xadiidka uu ku camal falo wuxuu ihi allaahuma salli calayhim ilaahayow kuwaa u naxariiso naxariis nabadgelyada aajaraka allahu fima acطayta wabaaraka laka fima abqayta wajacalahu laka dahuura man sanaca ilaykum macruufa fakaafiuuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu xataa tadunnuu annakum qad kaafa'tumuu qofka wanaag idiin sameeya ka abaalmariya haddaa weydaan waxaa ku abaalmarisaanna u duceeya dee qofka bulshadan wuxoodii soo siiyey wanaag buu inoo sameeyey xadiidkaasina markaas taasuu dhiirigelinayaa waana mid runtii qiimaheeda leh oo in maaragtay qofkii uu arwaad lagu yaraysay iyo inuu maaragtay kii miskiinka de miskiinunbaa qaatay ama wakiilkiise qofku inuu dadaalay oo mar hadduu waajibkan bixiyey xaqiisii uu siiyey oo xurmo iyo duco uu mudan yahay iyo mahadnaq iyo in la dhiiriyo insaa loo dareemo wey xadiidkaasi taasu ka jawaaba lana odhan maayo ducadan nebiga la yidhi ducee isagunbay ku gaar tahay la odhan maayo oo waa halkii ay maaragtay ku simbirraxdeen nimankii ridoobay markii sakada ay diidayeen carabta in badanoo carabta ka midaba aylan diiday waktigii nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam sakada oo ihi sakada ilaahay wuxuunu amray nebiga inuu qaado oo la yidhi khud waxa uu kitaabku u socdaa shaksi gaara ah lala hadlaya wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum salaadaadaa sakan u ah salaadiinu sakan ma ah miyay gaari kartaa ducadiinu tii nebiga arrimahani waa ah arrimo isaga ku gaar halkaasay wax mariyeen waa kii indhaha ka soo saaray abubakar ilaahay ogolaanaya wacan caliyin radia allahu canhu ana alcabaasa radia allahu canhu cabaas ibnu cabdilmualib oo nebiga adeerkiia sa'ala nabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wuxuu weydiiyey isagoo wakiil inaga ah oo inoo weydiiyey fii tacjiili sadaqati sakadiisa inuu qadimi karo qabla an taxila intaan la gaadhin wakhtigeediiyo sanadkii aanu dhammaan farakhasa lahu fii dalik arintaa wuu ogolaaday rasuulku sal اllahu alayhi wasalam rawaahu tirmidiy wlxaakim wlxadiiu xasan xadiidku waa gaadhay heerkii lagu daliishan lahaa imaamu xaakimna saxiix buu ku tilmaamay imaamu dahabi isaguna waa la eego waa la waafaqay saxiixnimada xadiidkana xujogal ah waxa uu tilmaamayaa su-aal buu ka jawaabaya odhanaysa sekada ma waktigeedii unba tahay in la bixiyo oo lagaga dhigo salaad walba waktigeedaa la tukadaa mise iyadu waa cibaado dhaqaalo oo xagga maalka ah muqadam way leedahay waa la qadimi karaa waa la qadimi karaa way xadiidkan caddeeyey oo cabaas nebigu wuxuu ufasaxay waktigeeda inuu maaragtay qadimo mararka qaarkoodna waxaaba dhacdayba in laba sannadood baahi jirtay daraaddeed cabaas uu nebigu ka qadimay sekadii sekadii buu laba sannadood ka qadimay qolyaha markaa ka yar hadlayaa dee wuxuuna ka eegayaanu armay waxani kama baxaanba qofkii qofkii armay kama baxaanba oo maaragtay maalkii dhaafaaba ajmaca alculamaa calaa annahu laa yajuusu tacjiilu azakaati qabla tamaami nisaaq liannahu lam yuujad sababu lwujuub taasi waa arrin gaar ah. qofkii oo wixiisiiba aanay sakagalahayn inuu idhaahdo way iska dhammaystirmi doonaanoo marka macal aan yar odorosay sanadka uu gaari doona heerku ku sakoobaya saka aan bixiyo taa iyada waajib maaha laakiin kol haddii ay ku waajibto xoolihiisu sakagel yihiin nisaabkii kole dee wixiisu gaadhay inay heerka ku sakoobaya inuu qadimi karo culimadu saddexda madhab iyo jumhuurulculamaa uu isla waafaqsay maalikiyadaa ka yara murmaya marka xaggee maaragtay xaggey shabaha la leedahay ma xaggii sadaqada mashabaha waxay la leedahay xaggii salaada sabab اkhilaaf waa ka ibnu rashad bidaayat اlmujtahid ayuu ku sababaynaya almuhim waa masalo bannaan weeye sakadii oo waktigeedii aan gaarin in la sii bixin karo weliba waktigeennan duruufaha iyo xayraankii baa iska batae in loo furo bage oo lagu sii qoro sakadii muqadamka ahi ah, sakadii muqadamka ahi ragga qaar baa ka helaya macnaha sadaqadii tatawuc ahayd qofkii u bixinaya laakiin mararka qaarkood baa waxaa dadkii kusoo furmaya wax kaba culusba qofkii wuxuu karayo uu u baahday in sakadii ay sharkadu iskaga bixiso ama qofkii muxsinkaa iskaga bixiyo ka sanadka dhexdiisa ha loo sii furawn buog dabeedna ha lagu sii wada hadday sidaa ku dhammaato iyo haddii barhadho aakhir alxawlba wa isla ansaxaysaa waa taa dee caam laba sanadoodba la mariya waqtigaas see xusid mudan in dee kollay cibaado kor hadday tahay ila niyay u baahan tahay la ilaaliyo nidaamka ay leedahay oo adigoo muddo wax bixinayay un inaad tidhaahdo tii aad bixinaysayba iska arrimse naga qaada intaasoo bal isu wada gee ka dhigteko daw <laughs> maaha meesha ma qabanay way niyay u baahanta markanaad bixinaysa ama aada qoraysa ama aada miskiinka leeda siiya ama adiguba aad siinaysa waa inaad niyootaa cinda aladaa waktigan aad cinda alicdaa waktigan aad bixinayso inay ama aad qofka u wakiilanayso ama aad farsinayso aad meel dhigayso saddexdaa madhab ayay u kala tegeen in wixii aad niyooto wey laakiin kol haddii adoon niyoonin ay ku dhaaftay waa sadaqa ilahay kaaga dhigo laakiin seko eh, niyadeedu laba kaclayn male niyada lagama dabageeyo cibaadada waa laga hormaray ilaa had jeer wixii mushkiladaha ee suuroobi karaa ganacsatada iyo warwareegooda waa in la sheegaa wey marka ehm, dee wixii aad bixinaysana ha kusoo wada koobin haddii aynu idhi qordhe eh. oo maaragtay labadu waa inay isbarbar socdaan oo waa inaad waxu baas garaysaa sadaqadii sunnaha ahayd tii sakada ahaydna waa inay dhinac socotaa labadaba wallahu subxaana watacaala aclam